baab lmafcuuli haadaa midkaanu baabulmafcuuli mafcuulkii baabkiisi weeye aladii mafcuulkii lam yusama aan la magacaabin faaciluhu faacilu caamilihi caamilkiisa faacilkiisa aan la magacaabin halkan waxaan ka gelaynaa marfuucaadda midkii labaad waa mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu mafcuul asaga faacil ma qaato waxaa loola jeedaa mafcuulkan caamilkii ku camal falay faacilkiisi yaan la sheegin waa mafcuul mafcuulku waa mafcuul bihi maala marka mafcuulkan ficilkiisa maala aam caamilka ku camal falay maala waa ficil oo kale ficilkaas faacilkiisi yaan la sheegin marka mafcuul ladii lam yusama faaciluhu ay lam yusama faacilu caamilihi wey mafcuulkan caamilka ku camal falay faacilkiisi lama sheegin lama sheegin maala maxaa la leeyahay duriba zaydun markaa duribadaas faacilkeedii lama sheegin ilaa zayd asalku mafcuul biyu ahaa asalku wuxuu ahaa daraba camrun zaydan uu ahaa marka camaran la xadfay camaran la iska xadfay markaas wuxuu noqday duriba zaydun zayd waa la garaacay marka zayd waa maxay waa mafcuul caamilka ku camal faloo duriba ah faacilkiisi aan la sheegin marka faacilka sababta aan loo sheegayn waa badanta waa badan yihin waxaa dhici karta gabay gabay hadalku ku jira marka gabaygu badana waa xiriiri nadmigu shicirku nadmiga dartiis inaan loo sheegin waxaa dhici karta sajci sajciga waa hadal oo hoorsi leh waxaa dhici karta taxqiir midkii qashinka xaaqi jiray ee amiirkii garaacay marka ma waxaa la dhihi karaa daraba zabaalu alamiira lama dhihi karto waa la xaqira duriba alamiiru ala leeyahy amiirkiiaa la waa la xaqira faacilka saasaan loo sheegin ama waa la weyneyna qashin xaaqihiiyu amiirkii garaacay amiirkii dhammaa qashin xaaqiyu garaacay maxaa la leeyahay duriba zabaalu kii qashin xaqaha waa la garacay xoogaa waxaa laga ilaalaa carabka daraba alamiiru azabaala in la yidhaaho marka waa tacdiim waxaa dhici karta koof inay ta ah. qof aa la garaacay haddaad sheegto kii garaaca adigu ku garaaca haddana markaasaa laleeyahay duriba zaydu zayd waa la garaacay hmm, waa laga cabsanaa waxaa dhici karta cilmi la yska wada ogyahay in loo xadfo khuliqa alinsaanu insaankii waa la abuuray ma lagu shakina cidda abuurtay waa la wada ogi khuliqa alinsaanu allah kaliyaha wax abuuray waxaa loo xadfi karaa jahli maba la yaqaanba alaabaa la xaday tuugii lamaba yaqaanba maxaa laleeyahay suriqa almataau alaabtii waa la xaday waaba laga jaahil faacilka faacilka waa laga jaahil marka waa balaanta waxyaala badanaa loo xadfa marka faacilka yaa la xadfa marka laba magac uu leeyahay mafcuul ladii lam yusama faaciluhu iyo magac labaadoo kitaabku noo keeni doono leeda naaibu faacil wa huwa mafcuul ladii lam yusama faaciluhu alsmu waa sm ism hadii la yidhi waxaa soo gelaya ism sariix ah iyo ism awal labadiyaa isla soo gela labadaba waa noqon karaa labadaba waa noqon karaa ism sariixana waa noqon karaa ism muawal min xarfi masderiyi wasilatiina waa noqon karaa isimkoo almarfuucu oo la goday isimkoo la rafciya lafdan sida duriba zaydun ow taqdiiran sida duriba muusa ow maxalan sida duriba haada marka waa la rafciya lafdigaa laga rafciya ama taqdiirta amase maxalka alladii isimkaasoo lam yudkar aan la sheegin macawla jirkiisa faacilu faacilu caamili isimkaas caamilka ku camal fala faacilkiisa lama sheegin lama sheegin wauqiima waxaa la soo joojiyey huwa mafcuulu bihigan muqaamahu faacilka booskiisa muqaama dhe miimka god aqaamo oo afcalaahu ka yimide waa darfu makaani wauqiima waxaa la joojiyey huwa mafcuulu bihiga muqaamahu ah, muqaamuhu faacilka booskiisiyaa la joojiyey booskii aacilka la taag booskii aacilka la joojiyey haddii booskii aacilka la joojiyey sagaalkii xugun oo wuxuu qaadana aacilku qaada jira ah, sagaalkiiu qaadana hal mid ka reeb inaan ficilka siiqadiisa la bedelin ficilkan siiqadiisa waa la bedela sideedii kalu qaadana maadaama uu booskii naaib isagu ka yahay fa saara wuxuu noqoday maadaama booskii la joojiyey fasaara wuxuu noqday bisababi iqaamati muqaama alfaacil mutasifan biaxkaami joojinta la joojiyey booskii faacilka darteed wuxuu noqday axkaamtii faacilka mid isagu ku sifooba fasaara wuxuu noqday marfuucan kula rafciyo bacda an kaana markuu ahaa jiray ka gadaal mansuuban kula nasbiyo marka hore mafcuul bihi muxuu ahaa jiray mansuub hadda waa isbedelay wuxuu noqday marfuuc axkaamtii u qaadanaya sideeddii buu qaadan fasaara wuxuu noqday marfuucan ku la rafciyey bacda an kaana markuu ahaa jiray ka gadaal mansuuban ku la nasbiyey wacumdatan tiiruu noqday naay faacilku bacda an kaana markuu ahaa ka gadaal fadlatan dheeraad marka hore fadlu iska ah mafcuulku ilaa mansuubu ahaa mansuubaaduna waa fadla marka hore fadlu ahaa hadda cumdu noqday lama xadfi karo falaa yajuusu ma banaana xadfuhu waa tafsiir cimduu noqdaa lagu sii sharaxa cimduu noqdayo ma la xadfi karo ma banaana in la xadfo falaa yajuusu ma banaana xadfuhu laxadfidiisa walaa taqdiimuhu in la hormariyana ma banaan maayo faacilka cala alficli marka hore waa banaana waa anagii soo aragnay mafcuulka in la hormari karo ah, fariiqan hadaa wa fariiqan xaqa calayhim dalaala mase waxay ahayd waxaan soo marnay fariiqan fariiqan kadabuu wa fariiqan yaqtuluun fiiri ah. Ah, ariiqan hadda ariiq xaqle waa la mid ayaguna si awal waa la hormari kari ficilka waa uu ka hormari kari mafcuulku mar hadduu naal faacil noqday kama hormari karo xukunkii faacilku qaadana ah, xukunkii faacilku qaadana walaa taqdiimuhu in la hormariyaa ma banaana faacilka cala ficli ficilka in laga hormariyaa ma banaana ma banaana in laga hormariya ma banaana wayajibu waxaa waajiba taniiu lficili ficilka la dhadigayntiisa in kaana hadduu noqdo faacilku muanaan faacilku hadduu muanas noqdo waa in ficilkii calaamatu tanii lagu dara intii labadii goor oo faacilku markuu muanas noqdo ay waajibka aheed ficilka in calaamatu tanii lagu daro haddii naab faacil uu noqdana labadii goor waa waajibi maala naab faacilku wuxuu noqday ism daahira xaqiiqiyu taniisa ficilka la xiriira ficilkuna nicmaya bisa maaha waa waajib aan taniis ugu dar ama faacilkii muxuu noqday damiir mustatira u laabanaya muanas haa'ib waa waajib xaqii taniis iyo mujaaz taniis mid ku rabaa noqday waa waajib wayajibu waxaa waajibaya taniisu lficli ficilka la dhadigayntiisa waa goorma in kaana maayo faacilku hadduu yahay muanasa naxwo duribat hindun hindo waa la garaaca duribat afartii shardi waa laga yaaba wanaxw idaa zulzilat اlardu arlada haddii la gilgiro di dhulka la ruxo ah. idaa zulzilat اlardu dhulka haddii la gilgilo haddii la dhaqdhaqaajiyo tanna waa majaasiyu taniis ah, waa jaais intaada lagu dara majaasiyu taniis wey majaasiyu taniis wey idaa zulzilat اlardu arlada marka la gilgilo marka la ruxo la dhaqdhaqaajiyo wey wayajibu waxaa waajiba allaa yalxaqa inuusan haleelin alficla ficilka calaamatu taniyatin taniye calaamadeed aw jamci jamc calaamadiis waa goorma in kaana hadduu noqdo faacilku muanan muane oo majmuucan kula jamciy faacilkii xukunkiisiu qaadana haddii uu naayfaacilku noqdo muanen calaamatu tafniya lagu darima ficilka haddaan lagu soconayn luqatu akaluuniya baraaqiis hadduu noqdo naayo faacilku jamc ficilka calaamatu jamc lagu darima haddaan lagu soconayn luqatu akaluuniya baraaqiis wayajibu waxaa waajiba allaa yalxaqa alficila ficilka inaysan helin calaamatu tasniyatin ow jamcin tasniyo ama jamc calaamadiis inanka ayaa ka imtixaanka ayaa ka dhexeey kutubtii oo ku cayaaraya masaajidkii soo ma jeedin wayajibu waxaa waajiba allaa yalxaqa inuusan haleelin alficla ficilka calaamatu tasniyatin laba calaamadood oo jamcin calaamatu jamci jamc calaamadiis in kaana hadduu nahay faacilku yahay muanan aw majmuuca naxwo duriba zaydan duriba a la iska leeyay la dhihi maa duriba azaydani la dhihi ma duribu zayduna duribuu azaydunana la dhihi ma waxaa la leeyahay duriba waa la garaacay azaydani labadii zayd wa duriba waa la garaacay azayduna zayd halkii badnaa marka hadda hal magacaan hayna oo lagu magacaabo mafcuul ladii lam yusama faacilu magac kale waa kanaa wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa huwa mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu ayda noqoshee annaaiba annaa'iba dhe yusamaa naa'ib faacilkeedi waa damiir samaadaa laba mafcuulay qaadataa samaa meeshaad ku aragta laba mafcuul qaadata casharka iyagana daalad waxaan ku gaari doonaa ficil kastoo laba mafcuul qaada jiray markii hore haddii mabniyu lilmajhuuli loo dhiso mid wuxuu ka dhigana naa'ib faacil kan kalena mafcuulnimu ku nasbina ah, ficil kasta oo laba mafcuul awal qaada jiray haddii loo dhiso muqayaru siiqa hadduu noqdo mabniyu lilmajhuuli uu noqdo labadii mafcuul mid naa'ib faacil ka dhigana kan kalena sidiisii ku nasbina mafcuulnimadii ku nasbina sidaas wy marka samaadaanaba ka mida ah laba mafcuulay qaadata wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa dhe huwa maay faacil horta u celi mafcuululadii lam yusama faaciluhu ayda noqoshae magac kale a lagu magacaaba lagu sheega wa yusamaa waxaa lagu magacaaba mafcuuladii lam yusama faaciluhu ayda noqoshee annaa'iba kii naa'ibka ka ah can ilfaacil magacaasu leey wa haadihi lcibaaratu cibaaradan tacbiirkan oo ah naa'ibu faacil kii faacilka naa'ibka ka ahaa libni maaligay u sugnaaday cibaaradan imaam maalig loogama kordhiyey ina maaliga magacan baxshay asagaa ku magacaabay naabi faacil cibaaradan axsanu iyadaa wanaag badan ayadaa ka wanaagsan sababtoo ah haddii la yidhaha mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu faacilka waxyaalihii ka naa'ib noqon jiroo ma soo gelaayaan waxaad moodaydaa mafcuulu mafcuul oo ka naa'iba ah faacil inuu yahay kaliya faacilka waxa ka naaib noqdaana waa arki doonaa darsigaan insha allah ku arki doonaa maahan mafcuul kaliya afar shaya ka naaib noqda mafcuulu bihi daraf jaarumajhuur masder afar shaya ka naaib noqota mafcuulu bihiga mafcuulu bihi daraf jaarumajhuur masder haddii layidha marka mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu qofka ibtidaa'iga wuxuu u fahmaa mafcuulu bihi kaliya oo naaib faacilka oo waxa way faacil naaibka marka magacan intaas kaliyu ku dhaca sooma jeedi laakiin naaib faacil hadii la idhaha wuxuu dhammaan waxaa soo gelaa wixii faacil naaib ka noqdo ah, isaga marka ka kulmin badan naaib faacil marka la yidhaha waa wixii faacil naaib ka ah ama mafcuul bi ha noqdo ama darf ha noqdo ama jaar masuur ha noqdo ama masder ha noqdo fiiri marka naaib faacilaa jamcin badan isagaa wanaagsan marka ilaa waxaa soo wada gelaya wax kastoo faacil naaib ka noqdee وأqصر isagaana ka gaaban مفعuل الdي lm يuسmى فاacl ma ayaga isl eg mar kastana qofka mribka waaa la rabaa inuu soo gaabiyo cibaarada ah. marka kana gaaban kana faa'iido badan ah, taasna waxay kutusayda ilmiga ina maalig cilmiga ina maaligay ah, kutusayda ilahay sii ficilka marka oo naab faacilka qaadana magaciis شhan magaca lagu magacaaba an an ir ويuسمى waxaa lagu magacaabaa فiclhu naab faacilka ficilkiisa alفicl ficilkii almabniyu loo dhisay lilmafcuuli o magacaas waa leey labo wlficlu ficilkii almajhuulu laga jaahilka ahaa labo wlficlu ficilkii aladii ficilka lam yusama aan la magacaabin faacilu saddex sooma haydin wuxuu ka tegey alficlu اlmabniyu lilmajhuuli iyo alficlu almuqayaru siqa labadaasuu ka tegey oo sharcu kuugu dara alficl اmajhuul meeshiisuu ka qabana wayusama aydan waxaa kaloo lagu magacaaba labada kale uu ku dhiga alficl اmabniyu lilmajhuuli ficilkii loo bineeyey majhuul wاlficl اmuqayaru siiqa ficilkii siiqadiisa la bedelay marka hantaas magacu leey hantaas magacu leey wayusama waxaa lagu magacaabaa ficlhu maay faacilka ficilkiisa alficl اmabniyu ficilkii loo dhisay lilmafcuuli inuu mafcuul rafcisanayo qaabkeeda loo dhisay waa magac wاlficlu majhuuluna waa lagu magacaaba wاlficlu اladii lam yusama faacilhu ficilkii aan faacilkiisa la magacaabin waa lagu magacaaba labada kale ugu dar alficl اmabniyu lilmajhuuli alficlu almugayaru siiqa shantaas magacu le haddaba ficilkan maadaamaan faacilkiisii la sheegin siiqadiisa waa la bedela si loo garto waxa ka dambeeyoo rafcisan inuusan faacil ahayn ee u nahay faacil waxa ka dambeeyoo rafcisan inuusan ahayn faacil oo uu yahay naaibu faacil si loo fahmo shaqalkiisa waa la bedela sida loo bedelayuu noo sheegay fain kaana alficlu ficilkii maadiyan maadi hadduu yahay dumi awalu xarafka ugu horreeya waa la godaa wa kusira maa xarafna waa la hoos dhiga qabla aakiri aakirka hortiisa ahaaday wain kaana ficilkii mudaarican hadduu yahayna duma waa la godaa awalu xarafka ugu horeeya wa futixa waana la kordhigaa maa xarafka qabla aakhiri waxaad junubi ku qaadata wax cusub maaha soo maaha naxwo maadi waxaa leedaha duriba zaydun zayd waa la garaacay korkii marka wax yaqaanay zayd miyuu ku shakinaya inuu nahay faacil kuma shakinayo waa fahma inuusan faacil ahayn ma isku sida loogu dhawaaqaa daraba zaydun iyo duriba zaydun isku si looguma dhawaaqo daraba ah, zaydun waa faacil isagaa wax garaacay duriba zaydunna isagaa la garaacay marka isku qaab lagu dhawaaq marka qofku markuu shaqalka arko wuu fahma wuu fahma waxa ka dambeeya ficilkan inuusan faacil ahayn ee uu yahay naaibu faacil mudaariciina wayurabu zaydun zayd waa la garaaca fain kaana maadi maadigu hadduu yahay marka fiiri intaana dheeraadka ajrubiga hmm, ajrubigu intaasu ku ekaa dheeraadka faa'idadan dheeraadka kuugu daray fain kaana almaadi ficilka maadiga hadduu yahay mabduu'an ku lagu bilowday bitaan zaaidatin ta ziyaada taamudaawaca ama ta ziyaadaha lagu daray ficilka waxa weyaan mujarad iyo masiid sarfiga waa si loogu qaybiyey haddii ficilkaasu ta ziyaada lagu bilowdo laba xarafaa laisla goda xarafka ugu horeeya iyo kan ku xiga xarafka ugu horeeya iyo kan ku xiga labadaasaa laisla goda fain kaana alficilu ficil fain kaana almaadidhe ficilka maadiga hadduu ahaado mabduu'an ku lagu bilowday bitaa-in zaa'idatin duma waa la godaa awalu xarafka ugu horeeya wasaanihi xarafka labaadna waa lala goda xarafka labaadna waa la goda naxwu tucullima alcilmu cilmigii waa la bartay wa tuduuriba waa la ysgaraacay tadaaraba tacallama calima uu ahaa ficilkana calima mujaradka calima markaasaa laba xaraf lagu daray tacallama labada xaraf maxay kale yihiin mid waa taada midna waa shadka waa tadciif laba xarafaa lagu dara tacallama marka ta ziyaadaha awalka uga jirta hadhow markaad majhuul ka dhigto laba marba haddaad ta ziyaada awalka ku aragto taada ugu horeyda iyo xarafka ku xiga isla god tuculima tuculima waa la barta tuculima alcilm cilmi la baray tuculima naxw naxwadii waa la barta watuduuriba waa laysgaraacay maanta waa laystumay waay wain kaana wain kaana almaadi maadiga hadduu ahdo mabdu'an ku lagu bilowday bihamsati waslin haddii hamsatu wasli lagu bilowdayna laba xarafaad isla godee waa labadee xarafka ugu horeeya iyo xarafka saddexaad kan dhexe ka god xarafka ugu horeeya iyo xarafka saddexaad labadaasaad gode qabal aakhirkana waa kasriin wain kaana huwa maadiga hadduu ahaada mabduuan ku lagu bilowday bihamsati waslin duma waa la goda awalu xarafka ugu horeeyo wahaaliu xarafka saddexaadna waa la goda hadda in dalaqa iyo istikraja dhammaan waxaa ficil maadiyo hamse lagu bilowday hamsatulwasliya dhammaan sidaasoo leeda xarafka koobaad oo hamsada iyo xarafka saddexaad gudi aye nawo unduliqa waa lala tegey wastukrija bixid ayaa laga dalbay soo ma jeed sidaasa le wain kaana almaadi maadiga hadduu ahaado muctalalcayni muctalcayn falaka waxaa kuu sugnaaday kasru faaihi xarafka ugu horrey inaad kasrido fatasiru caynuhu yaalay noqona hadday marka hore wow ahaa jirtay ah, hadday wow ahaa jirtay laba shayd ku samaynaya naqli iyo qalbi qaala qaala qaala soo waxa weeyaan muctalcayn maaha oo waawi ah haddii mabniyu lilmajhuuri loo dhiso muxuu noqonaa quwila quwila wiila maxaad samayne wowda kasrada saaran fada u naqli xarakadeeda inta xadafto taas waa naqligii kasrada wowda saaran fada u naqli wowdana ya u naqli ya qalbiyan rabaa ya qalbi lisukuniha waa inkisaari maa qablaha maxaa leedahay qiila biica siima qiila dhe kuwila u ahaa asalka maxaad samayne qalbi naqli iyo qalbi naqli iyo qalbi naqliga hormari marka horeto wowda kasrada sanafaadu naqli markaad naqlido qi aad tidhaahdo wowdii waa reebanta soo ma aha qalbi waxaad u qalbidaa ye lima lisukuunihaa wankisaari maa qablahaa qiila dheh qiila dheh biicana naqli keliyaa ku jira maxaa iyadoo marka hore ye ahayd caynta buyica waa la gaday buyica waa la gaday marka buyica khalaas kasrada ye-da saaran ba'dow naqli khaas iskaga dhawaaq marka yada sida uda biica waa la gaday qiila waal luqadaas waxaa la luqadii oo mashhuurka aheed aa la yidhahda luqadii oo mashhuurka aheed ayaa la yidhaahdaa hmm, luqadii mashhuurka aheed aa la yidhahda walaka waxaa kaloo kuu sugnaaday ishmaamu lkasrati kasrada la ursiinteeda adamata dama la ursiiyo waxaa kaloo ah kuu banaan da waa la kasri sooma iila waa kasra maxdiha iila biica waxaa kaloo kuu banaan kasrada dama yar ursi in yar oo damaa ku dar ku qas in yar oo damaad ku qasi sooma jeedin isagaa waa kuu sheegaa wahuwa ishmaamku khaldu lkasrati waa kasrada in lagu qaso bishayin shay shaygoo min sawti damati damada dhawaaqeedii ka mida in yaroo dhawaaq damaa geli iila buiica iila buiica in yar oo damma ah ku dar kasrada iila buiica dhawaaq yaraa lagu dara dhawaaq yar ayaa lagu dara taasna waa luqo kale oo qaliilo ah. walaka waxaa kuu sugnaaday damu lfaa fahda dhan ba iska guddo fatasiiru caynhu waaweynay noqona marka wowdoo saakinatan reeban naxwo quula buuca buula waa la yidhi buuca waa la gabay ah, buula waa la yidhi buuca waa la gabay ah, marka quula markay aheyd ah, quula kasradii caynta laga xadfay xadfada markii laga xadfayna qaa sideeda loogu dhawaaqay quwila soo ma ahayn quwila wowda kasrada ka xadaf sideeda ugu dhawaaq xadaf keliya ku jira quula buyicana buyica labaa ku jirta waa xadfu lxaraka iyo qalb yaai waawa lisukuniha wndima maa qablaha buyica uu ahaa asalku buyica xadaf horta kasrada markaad xadafto ya-da waxaad u qalbidaa wow lina lisukunihaa wandimaami maa qablaha marka waxaad tidhahdaa buuca layta wahal yanfacu shaya layt layta shabaaba buuca fashtaraytu yidhi odagii aday diqoo aad da'dii ka daba timi layt markaasuu yidhi wahal yanfacu shay-an layt haddee layta miyaa wax tare iska layta laytayne haytare layta shabaaban dhalinyaronimo alla dhalinyaronimo buuca haddii lagadi lahay dhalinyaro beeca suuqa laga heli lahaa oo fashtarayta on soo gatuy taasay u ficnaale hmm. waa idhaafto tii hore intaan iska dhalinyaraynayay aanan ka faa'iidaysan hadda iyadoo beecayaa itus halkaa lagu arka markii hore raba in laga faa'iidaysta wanaa'ibu midka naaibka ka can ilfaacili faacilka kaainun calaa qismayni laba qaybood korkoodu ahaaday naaib faacil laba u qaybsamaa daahirin mid daahira iyo wa mudmarin mid mudmar ah fadaahiru kii daahirka naxwu waidaa qurica alqur'aanu qur-aanka markii la akriyo wey waidaa waqtigii darfan m limaa yastaqbilu min azamaani waidaadu quri'ana waa ficilkii majhuulka maadiga aha alqur'aana waa naaib faacilki iyo duriba maalun tusaalaa la yeelay yaa ayuha الnaas duriba malu wardadow ilaahay tusaalo idin samey ad wa ku fahamtaan duriba waxaa la yeelay malun duriba majhuul malun afaacil qudiya almru arrinkii waa la dhameeyey qutila waa la lacnaday alkharaasuuna been badanayaalka kuwa wax qiyaasa waxaysan warkahayn aakhira waxaan u maleeyey inaysan jirinoo aan laysoo bixina uleey beenaalayaal nacdad ha ku dhacdo qutila waa la lacnaday alkharaasuuna been badanayaalka kuwa ah, oo iska qiyaasa qarsigu waa malaodoros oo shay aan caqli iyo male lagu ogaa karin inaad iska malado tiraado aakhiraan aad u fakerayo faalna waa dhaweed waa dhigay inaan lays soo baxay inaan u maleey weligay maana arag qof boor laho aakhiran ka imid leh ah, odayaa saas ta faal dhigay ah, faalaan dhigayoo waa fiiriyey aakhira waa ka waayo hmm hadda ka horna muddaan noolaayoo siddeetan sana aan jiraa wuxuu oday boorloo aakiran ka imid lama arag wey marka inaan la soo laabayn saasaan ugu maleyn taas marka waa kadaabi mog ma faala lagu ogaa karaa iyo caqli mase haddaas laga soo laabta hadda waa lasii socdaa markii la dhammaadaa lasoo laabaahay maxay ta oday boorle ma arag marka waxa weyn kadaabiinta lacnadaa ku dhacday waa qutila waa majhuul ficil ah alkharaasuna jamcu kar saari maayo faacilkii yucrafu waa la garanaahu ilaah yidhi almujrimuuna dembiilayaalka bisimam calaamadoodaa lagu garanaa indhaha cagaarana lagu garanaa eh, indhaha xunkaa buluuga aa lagu garanaa yucrafu waa la garanaa almujrimuuna yucrafu waa ficil mubaaric oo mabniyi lilmajhuuli ah almujrimuuna jamcdu kasaanahay faacil waa taas waa la raciy waa lagu rafciyey waa damiiru damiirkii naxwo duribtu anaa lay garaacay wa duribnaa anagaana la garaacay waduribtaniyahu adaa lagu garaacay dhe ilaa aakhiri maa taqadama ilaa eh, hadalkii noo soo hormaray aakhirka gaarsii laakiin kaliya waxaad ka bedelay shaqalkaad bedeli shaqalka ah, kaliya ul faacilan soo mar haddana faacilaad ka dhigay ficilka shaqalkiisaad bedeli laakiin yubna alficlu ficilka waxaa loo dhisaa lilmafcuuli ficilka waxaad u dhistaa u shaqashaa qaab ficilna ay faacil qaadana awel waxaa lagugu soo miaaliyey qaab ficil oo faacil qaadana وyنuuب waxaa ka naaئب noqda can الفاaعل waaxid mid oo min arbacati aفar ka mida فaacilka mafcuul bihi keliyo naaئb kama noqdo marka la xadf afar shay midaa naaئb ka noqon kara afar shay mid ayaa naaئb ka noqda mid kalaa naaئb ka noqdo bal jumlaba naaئb ka noqoto laakiin jumladu شhanaa ka naaئb noqotee jumlo uu ka tegey jumladu laakiin wuxu uga tegey ayadu qowlkay khaas u ta Ah, qiila hadii la yidhahdo oo qaala majhuul loo bineeyo jumla maafaacil noqon karta maxaa yaele marka hore mafcuul u qaadan karta iyadu marka hore mafcuulka jumlo u qaadataa ah, marka qiila qowlkaas marka majhuul loo bineeyo qaala marka majhuul loo bineeyo maafaacilkeed muxuu noqon karaa juml laakiin ficil kale ma jiro oo maafaacilkiisu jumlo noqon karo marka meeqaa ka naaib noqota aada leedahay an oo muxuu uga tegey jumlada waa le hal ficilay aas ku tahay ah, jumladu hal ficilay kaas ku tahay naacil u noqon karta waa ficilkeed waa qowl oo majhuul loo bineeyey ah, qawl majhuul loo bineeyey waay qawl majhuul loo bineeyey wayanuubu waxaa ka naaib noqda can ilfaacili waaxidu mid waaxidko min arbacatin afar ka mid ah alawal kan ugu horeeya almafculu bi wey kamaa taqadama si soo hormaray ah, sidaad soo ogaatay waa mafcuulu bih sidaas wey mafcuul markaa ficilka labada mafcuul qaba jirood dhanna iyo aqawaadeedii mafcuulka labaad ma noqon karo maayo aacil mafcuulka koobaad afcaal waxaa jirta saddex mafcuul qaada mafcuul qaada mafcuulka saddexaad ayagana ma noqdo mafcuulu bihi wey kan koobaad aani kan labeed kan labeeya adarf wey darafkaas wuxuu noqon karaa zamaniyan kaana aw makaaniya darfu zamaanna waa noqon karaa darfu makaanna waa noqon karaa darfu zamaana naayb waa noqdaa darfu markaana naayib waa noqdaa laakiin laba shardiyay leeyihiin daraf markuu naayib noqona meeqa shardiyuu leeyihi labuu leeyihi ah, darafku markuu naayib faacil noqona laba shardiyuu leeyihi labadaba sharaxaa kuu dhigaa bishardi an yakuuna kullu minhumaa mutasarifan shardi waxaa ah darafka ama ha ahaado darfu makaan ama ha ahaado darfu zamaan waa inuu mutasarif mutasarif maxaa loola jeedaa mutasarif waxaa loola jeedaa yustacmalu darfan taaratan wa gayra darfin ukra marna darafnimo waa in loo isticmaali kara marna macno kale ee hadduu weligiisba darafnimada iska joogo ma banaana inaad faacil ka dhigo kuwa waxaa jira darafnimada laazima oo aan weligoodba wax kale aqbalayn weligoodba wax kale aqbalayn kuwaasaa baa maxaa ka mid a idaa maxaa ka mid a cinda maxaa ka mid a hunaa maxaa ka mid a sama kuwaasaa kamida kuwaasoo naa faacil ma noqon karaan maxaa weligood darafnimada kama tagaan darafnima iska laaziman marka shardiga koobaad muxuu yahay oo darafku markuu naa faacil noqona an yakuuna mutasarifan maxaa loola jeedaa in marna darafnimo loo isticmaalo marna macno kale loo isticmaali karo oo icraab kale loo isticmaali karo maxaa baxay marka oo naa faacil noqon karin kii darafnimada laazima miaal maxaa u ah idaa cinda hunaa sam kuwaasa kamida waa shardigii koowaad shardiga labaad wa an yakuuna muqtasan waa inuu muqtas yahay muqtas waa inuu yahay maxaa loola jeedaa muqtas ey daalan calaa mucayanin shay mucayana waa inuu tusaa waxaa baxay mubham hadduusan shay mucayana tusayn daraf mubhamka naxw waqtu waqti moogta ma ma nus saaca ma laba daqiiqa ma toban saaca ma laba bilooda ma hal sana kulli waa wada waqti waa mubham wax gaara tusi ma maxaa lamida xiinu waqti naaxiyatu jiho aad tii naaxiyatu jiho naaxiyatun waxay noqon kartaa amaama horay waxay noqon kartaa kalfa waxay noqon kartaa yumna waxay noqon kartaa yasra kulli waa wada noqon kartaa kulli waa noqon kartaa marka waxaa la rabaa nuqtaas inuu yahay oo uu tusaya shay mucayana maxaa baxay mubhamki sida waqti xiin naaxiya jaanib oo kale naayb faacil ma noqon karaan kuwaas marka daraf markuu naayb faacil noqona meeqa shardiyuu leeyahay labo an yakuuna mutasarifan wa an yakuuna mukhtasar waa labada shar naxw markaa aani mid ka labeeya adarfu waa daraf dhe zamaniyan kaana oo makaaniyan darafkaasu darfu zamaan ha noqdo ama darfu makaan ha noqdo naxw julisa waa la fariistay amaamuka hortaada julisa waa la fariistay amaamuka juliisa waa ficil maadi muqayaru siiqa ah amaamuna waa naab faacil amaamu mudaaf kaaftun waa mudaaf ileyh wasiima waa la soomay ramadaanu ramadaan waa la soomay marka tan hore amaamu waa maxe waa darfu makaan tan dambena miaalka dambe ramadaanna waa darfu zamaan labaduba labadii shardi waa laga hela maxaa yeele mutasarif waayaho amaamu mar darafnima loo isticmaala marna waa kana naab faacila loo isticmaala ramadaan marna darafnimaa lagu nasbina marna maayo faacil tan kaletana midka hore oo amaamu ah muqtas waaya makaan gaarhu tusa meeshaan hortaada bis ah. ramadaanna wakti gaarhu tusa bil gaarho zamanka ka midu tusa ah, marka muqtas waaye ahaaliu midka saddexeeyo naayo faacil noqon kara kii koobaad mafcuulu bihi u ahaa kii labaadna muxuu ahaa dana kan saddexaad aljaaru wاlmajruur jaar majruur hal shardiyuu leey jaar majruur marka uu noqonayo naaib faacil hal shardi sharxaa kuu dhigay bishardi allaa yakuuna alxarf bishardi allaa ya maya laba shardiyuu leey laba shardi kalaam laba shardiyuu le labadaba sharxa ku dhiga bishardi allaa yakuuna alxarfu aljaaru litacliil xarafka oo xarfu jarka waa inuusan tacliil faa'iideyn shardiga labaad wa anlaa yalzama wajan waaxida hal wej waa inuusan laasimin fi isticmaali hadda mud oo kale ma noqon karto maafaacil ismkay jirto maxaa yeele zamankay aas u tahay ruba oo kale maafaacil ma noqon karto ismkay jirto ayada ismkay jirto maxaa yeele nakiraday khaas u tahay marka meeqa shardiyu le jaarmajruurku marku maafaacil noqonaa laba shardi shardiga koobaad xarfu jarku waa inuusan tacliil faaideyni ah, waa inuusan faaideyni shardiga labaad wa anlaa yelzama wejan waad hal wej mid iska laazimo inuusan naqayn hadda mud iyo mundu ayagu zamana jira wax kale maba jeri karaan rubana maxay jirtaa nakiro ahaali midka sadexeeya aljaaru walmajhuur weeye naxwo walamaa suqida markii lagu dhacay qoladii reer banu israa'iil oo dibiga caabudeen fii aydihim gacmahooda markii lagu dhacay macnaha markay shanlaayeen wey markay qoomameeyeen oo dibi caabudadii ka qoomameeyeen wey marka hadda fiiri lamaada waxaa la idhahdaa lamaa xiiniya la idhahda wti darfuzamanay tuse soo ma jeedin suqida waa ficilkii majhuulka ahaa fii aydiihim fiidu waa xarab jaar aydi waa isimkii majhuulka ahaa kasradii waa lagu qadara alya u dambayda waa naaqis oo waxaan rabaa waa waa manquus manquus wey aydi mudaaf himna waa mudaaf ilay jaar majhuurka fiida iyo aydi jaar majhuurka oo iswata aljaaru walmajhuuru fii maxali rafci maayo faacil suqidan maayo faacil maxalkaa laga rafcina الراaبع mid ka afreeya المسdr waa mسdr mسderku naaب فaacilu noqdaa laakiin msder markuu naaب فaacil noqonaa laba shardiyu leeyahy laba shardi waa in laga hela haddaan laba shardi laga hel naab فaacil ma noqon karo shardiga koobaad labada sharxa ku dhiga almasderu uu ka qabtay almafcuul mطلqa loola jeedaa u ku yidhi fainahu yusama bidalika wa shardu jawaasi niyaabati naa'ib noqoshadiisa inay banaanaato shardi waxa u ah an yakuuna mutasariفa inuu yahay mutasarif maxaa loola jeedaa mutasarif ey hayra mulaasimin linasbi cala almasderiya waa inuusan ahayn isim iska laasima in masdernimo lagu nasbiyo asmaa waxaa jirta masdernimo in lagu nasbiyo maahana wax kale aan aqbalay weligeedba oo maxaa ka mid ah macaadalaaki weligaa carabiga meel kale ku arki mayda macaadalaaki macaadu arki mayda macaadi arki mayda subxaan allahi lamid subxaan ullahi weligaa maqli mayda iyo subxaanilaahi iyo maqal ma jirto ah, mafcuul mudlaqnima iskaga nasbisay ah, ficilkana waa la iska xadfaa ficilka nasbi waa xadfayn subxana allah weligeed oo waxay tahay usabixu waxaan nastaaya nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka fogaynaya subxaan allaahi ilaahay nastihidiisa ah, usabixu waa nastahaya allah usabixu llaaha allah nastahaya nastihidda waxa weeyaan nuqsaan iyo ceeb waa ka fog yahaan leeyahay usabix llaaha subxaana allahi ilahay nastihidiisa allan waxaa nastahayaa nastihidda u laaiqa ah oo u munaasibka ah ceeb iyo nuqsaan waa ka fog yahan le marka subxaan allahi iyo macaadallahi kuwaas ma noqon karaan maxayl weligood ba halkaasay laasimaan weligood marka la shardigiisa waa inuu mutasarif yahay waa shardi hmm. shardiga labaadna shardiga labaadna waa an yakuuna muqtasa waa inuu muqtas yahy maxaa loola jeedaa muqtas waa inuu faa'iideeya macno ka dheeraada ah, caamilku intuu faa'iideeyey hadda fiiri daraba zaydun zaydaa wuxuu garaacay camran daraba maxay noo faa'iideeyey zayd in garaacay haddii masderku intaas faa'iideynayo lama ma noqon karo mafaacil waa inuu macno ka badan daraba zaydun zaydaa garaacay camran hadhow marka kuma banaan inaad tidhahdo duriba darbun garaacidaa la garaacay duriba darbun ma banaana maxaa yeelay garaacid horta caamilka laga faa'iidaysta wax ka dheeraada waa inuu tusaa marka wax ka dheeraada see ku tusi karaa afar arrimoodu mid ku tusi karaad leedahay afar arrimood ayuu mid ku tusi karaa imaa bitaxdiidi in la xadeeyo duriba waa la garaacay darbataani laba garaacid hadda garaaciddu markii la yidhi duriba waa la garaacay inay laba tahay iyo inay ka badan tahay in ka tahay miyaa la fahmi lama faa'iidaysan garaacid un keliya laga laga maqlo duriba waa la garaacay darbataani laba garaacid waa noqon kartaa mafaacil marka masterkaas waa mafaacil taximaa bitaxdiidin labo aw biidaafatin haddii la idaafeeyo masderkana maayfaacil waa noqon kara nawo duriba waa la garaacay darbul amiiri amiirka nuuci wax u garaaci jiroo kale waa garaaci daran duriba waxaa la garaacay darbul amiiri darbul amiiri amiirka garaacidiisii oo kale saddex al haddii la gelsho siira waa la socday asayru socodkii waagi aad ogeed waagi kii caguu nagu bixin ashu waa cahdiyo marka waa socod gaaroo laysla yaqaan duriba waa waxaa tiraa siira waa la socday ashayru socodkii asaga ahaa socodkii alaa la gesho waa banaanta siira waa la socday ashayru socodkii aw biwasfin daahirin ama waa la sifeeyey masderkii waa la sifeeyey naxwo faidaa nufiqa marka la afuufo fi suuri buunka nafqatun mar afuufid nafqadoo waaxidatun keligeed ah khalaas marka masder naaib faacil markuu noqona meeqa shardiyuu leeyahay laba shardi shardiga koobaad an yakuuna mutasarifan shardiga labaad an yakuuna muqtasan ikhtisaasku meeqa shay uu kusoo xasila afar shay midkood waa la fahmay ka so walaa yanuubu ma naaib noqon karo kayru lmafcuuli bihi mafcuulu bihi kayrkiis maca wujuudihi wujuudi mafcuuli mafcuulka joogidiisa la jirkeeda qalida sidaba iiri ficilkii mafcuul bihigiyaa jooga darfu zamaanna waa joogaan ama darfu makaan labadiiba waa joogaan jaar majruurna waa joogaan masderna waa joogaan wax aan mafcuul bihiga ahayn oo naayfaacil ma noqon karaa mar haddoo isagu meesha joogo afartaan kale waxay naayfaacil noqonayaan waa mar la waayey mafcuul bih ilaa shan shay aa naayb noqoto soo maha afarta kale mafcuul bihiga maana afarta kale goormay naaib noqon karaan marka mafcuul bihi meesha laga waayo walaa yanuubu ma naaib noqdo kayrulmafcuuli bihi mafcuul bihi kayrkiis maca wujuudihi jiritaankiisa la jirkeeda haaliban sida badan ah, ogaa haalibanta wuxuu ku ishaarayaa kuufiyiintaa baneeyey mafcuul bihi isagoo jooga in wax kale ay naaib noqon karaan hmm. taas ayuu ishaaray waidaa kaana alficilu halkaana waa masalo kale ficilku hadduu hal mafcuul qaadan jiray halkii mafcuula naayfaal noqon naayfaal noqona hadduu ficilku laba mafcuul qaadan jirayna midka koobaadaad ka dhigay naayfaacilkan labaadna mafcuulnimaad ku nasbine waata masaladii fiiri waidaa kaana alficil ficilku hadduu ahdo mutacadiyan mid u gudba linayn labo laba mafcuulu qaadan jiray asalkuna mubtadii khabar isku ahaa midka ugu horeeya waa laazim inaad ka dhigto naacil kan kale kama dhigi karti jucila waxaa laga dhigaa axaduhumaa midkood naaiban midka naaiba can faacili wa yunsabu waa la nasbinaa athani midka labeeya minhumaa labadooda xaalu ka mid naxw ucdiya zaydun zayd waxaa la siiyey dirhama shilin ah, awal muxuu ahaa acdaa camrun camar wuxuu siiyey zaydan zayd dirhaman saasuu ahaa acdaa camru zaydan dirhama khalaas waxaa tidhaa ucdiya zaydun zayd waxaa la siiyey dirhama wallah subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed